wain kaanat اlwaaw haabitata fi nuskaةi اlmaqrucati ala bni ibni jamaaca ninka la yidhaahdo yani saasay qabtaa buu ku leeyay almuhim sidaasaa lagala jeedaa ayb marka biamrin igu mihaali amarkoo laa tuksiru calaya aadan igu badinaynin oo faansaau an iloobo wabda waxaad ka bilaawdaa buu yidhi biاnaasikhi wاlmansuuki min sunani الnabiy sal اllahu alayh wasalam midka wax nasakho iyo midka la nasakho sunada nebiga iiga bilow wadkur minhaa waxaad iiga sheegtaa shay-anna iiga sheeg oo mimaa macahu lqur'aan shaygaasoo qur'aankii sunnadii nebiga ay la socoto wax iiga sheeg wain kararta aada bi ii soo celceliside bacda maa dakarta wixiid hori usoo sheegtayba aada ii soo celiside bal waxaad iga bilowdaa naasik iyo mansuuq buuri naasik iyo mansuuq musanif waa ka soo hadlay laakiin ninkii saa'ilkaa nagu celiyay hadirtan wuxuu yidhi haba dhacdo waa nin waa nin lasoo socday risaalada la alifay oo dhan lasoo socday wa markaasuu wuxuu yihi waxaad ii soo celisaa naasik iyo mansuuqi ii soo celi siin as'iladii oo dhan aan mar wada fahmo marka walowba ha dhacda kuwii horay aad usoo sheegtay inaad soo celiso tii baa laga bilaabaya faqultu lahu waxaan u idhi buu leeyahay kaana awalu maa farada allahu marka intaan waa in oo aan na soo martay oo iska sahlan weeyaan walidaalika sidaan waqtiga uga faaidaysan waan dulmarayaa keli ah waa intii horeo la soo celi keli ah faqultu lahu waxaanuu yidhi awalu maa farada allahu ilaahay intuu farad yeelay waxaa ugu horeeyey calaa rasuulihi rasuulkiisa fi lqiblati qiblada marka loo jeesanayo waxaa ugu horeey waxuu u farad yeelay an yastaqbila nabiga inuu qaabilo bayt almaqdisi inuu qaabilo lisalaati uu qaabilo fa kaana bayt lmaqdis wuxuu ahay alqiblata buu ahay qibladii allatii qibladoo laa yaxilu liaxadin axad aan u banaaneen an yusalliya inuu salaad u dukado ilaa ilayha ayada mooye fi lwaqti buu ku waajibiyey aladii waqtigoo istaqbalaha fiihi rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa uu qaabilay bayt falamaa nasakha allahu ilaahay markuu nasakhay qiblata bayt ou nasakhay oo wawajaha rasuulahu ilaahay rasuulkiisa u jiheey iyo wannaasa dadki ila u jiheey kaanat alkacbatu waxay noqotay alqiblata bay noqotay qibladii alatii qibladoo laa yaxilu limusliman aan u banaaneen an yastaqbila almaktuubata salaadii la farad yeelay inuu la qaabilo fii gayri xaalin hal xaala waxaan ahayn oo min alkhawfi ah gayrahaa inuu qaabilo aan u banaanayn laa yaxilu limuslimin an yastaqbila almaktuubata gayrahaa yani ayra alkacba walaa yaxilu ma banaano an yastaqbila bayt اlmaqdis inuu qaabilo abadan intiiba adduunyada dhan laga dhaxlay marka taas maxay noqotay shay la nasakhay naasikh iyo mansuuq waay waa kuu sheegi doonaa wa kullun mid kastaba kaana xaqan fii waqtihi markii baytulmaqdis loo jeedayna lama dhahaayo khalad caddaaday oo laga gadoomay waa wixii hore khalad ay ahaayeen sida annaga hadda marka aan samaynayn haddaan qibladan maanta masaajidkaan u jeedino oo ay dhacda inaan qibladii aan maalan eh, galbeed u jeedino dadkii yaqiina ay yimaadiin waxaa leey war qibladaan ka kaca weeyaan wixii hore inta u jeedina maa intaa loo jeedinayo saas oo kale ma ah baytulmaqdis marka loo jeedinayay amar ilaahay ahayd sax bay ahayd markii laga wareegtay wixii ka dambeeya in loo jeesta ma banaana liannahu waa laga jeediyay mid kastaba waqtigeedii marka kaana xaqan wa kullun kaana wakulun kaana xaqan fii waqtihi bayt lmaqdis xaq bau ahay min xiina istaqbalahu nnaas nabiyu sala allahu alayh wasalam nebiga markuu qaabilay ilaa an xuwila canhu intii laga wareejiyo intii laga gaaroo dhan xaqay ahayd alxaqu fi lqiblati buu ahaa qibladii xaqa ahayd uma albayt alxaraam baa yaa haddana noqday alxaqu fi lqibla ilaa ywmi alqiyaama haddana baytulxaraam baa qiblada xaqa ah noqday buu leeyahay wahaakadaa kullu mansuuqin mansuuq kastana waa sidaas fii kitaab illaahi nagu nasakhay wa sunnati nabiyih qaala wuxuu yidhi wa haadaa imaamu shaafici weeyaan wa haadaa midkaan maca ibaanatihi caddayntiisa laka adiga uu kuu caddeeyey annaasikh walmansuuqa uu kuu caddeeyey oo min alkitaabi wasunnati ah daliilun laka wuxuu ku tusinayaa calىa ana الnabiya nabiga salى اllahu عalayh wasalam idaa sana sunnatan ilaahay rasuulkii sunna hadduu jideeyo sunnadoo xawalahu llahu ilaahay ou jeediyey nebiga canhaa sunnadaas ilaa gayrihaa u jeediyey sanna ukraa sunno kale u jideeyaa hadda fiiri wa haadaa daliilun laka iska dha maca ibaanatii laka naasik mansuuq waa jumla muctarida wa haadaa daliilun laka wuxuu ku tusinayaa calaa ana nabiya nabigii idaa sanna sunnatan hadduu jideeyo haddaad xawalahu llahu ilaahay waa wareejiyaa khabar aad ka dhigtid macnihii waa isdhumayn laakiin macnihii waxaa weeyaan calaa ana nabiya idaa sanna sunnatan hadduu jideeyo sunnadoo xawalahu llahu ilaahay uu jeediyey nebiga canhaa sunnadaas ilaa gayriha u jiday sanna ukhraa buu jidayaa marka jawaabta taas sanna sunnatan ukhraa sunno kale wuu jidaynayaa yasiiru ilayhaa sunnadaas ay u ahaanayaan annaasu dadka bacda alatii xuwila canhaa middii laga soo wareejiyey gadaasheed sunno kale ayaa la qaadanaya oo saas waxaa loo yeelayaa lianlaa yadhaba inuusan dhaafin calaa caammatihim dadka dhammaantood annaasikhu midkii wax nasakhay inuusan ka fakarin oo fayahbutuuna ay ku sugnaadaan cala almansuuqi midkii la nasaksayna u dhicin yaa sunno kastoo la nasakha waa in la haayaa midii nasakday buu ku leeyahy haddii kale waxay noqon lahayd sunno la nasakhay in lagu camal falo taasna ma banaano marka sunno kastoo la nasakhay bijanbihaa sunnatu naasikha saasaa loo jeeda ayib waxaa dheeraada buu leeyahay walianlaa yushabaha calaa axadin saanan axad aan looga shabahin oo aan looga dheehgelinin bianna rasuula allahi ilaahay rasuulkiisa yasunnu inuu sun jidaynaayo oo fa yakuuna fi lkitaabi qur'aankiina ou ahaanayo shay-un shay kale sunnadana nebigana waxbay jidayshay qur'aankana shay kale baa ku sugan yara ou arkaya man jahila lisaana carabti lisaankeeda ninkii jaahil ka noqdo aw alcilma bimowqici sunnati sunnada makaanadeeda jaahil ka noqday oo cilmi aana ku lahayn maca alkitaabi kitaabka sun bimowqici sunnati sunnada makaanadeedaoo maca alkitaabi ay ku leedahay aw ibaanatihaa sunnada caddaynteedaoo macaaniyaha oo ay caddayso inuu u arkaa dhici karto ana alkitaaba yansakhu sunna ana alkitaabadaas maxayntay raacsan tahay waxay raacsan tahay yaraa inuu u arkaa dhici karto man jahila lisaana ninkiin lisaanka carabta aan aqoonin ama sunnada nebiga makaanadeeda aan aqoonin inuu u malayaa dhici karto ana alkitaaba qur'aanka yansakhu sunnata haddii aan la dhihin haddaanan la dhihin sunno kastoo nebiga la nasakhay inay sunnadii naasika la jirto haddaanan la dhihin waxaa loo fahmi lahay baytulmaqdis oo nebiga sunnadiisa loogu jeestay in aayaddii qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha ay nasakday yaa loo malay lahay saasayna u dhicin qur'aanna sunno ma nasakhee sunnadii nebiga waa in la helaa oo aan nidhaahdo markaan sunnaday nebiga hore sunnadaanaan lagu nasakhay qur'aankina waa adkay saas si loo yiraahdo saasuu musanifku ujeeda faqaala marka wuxuu yihi ninkii qaa'ilka ahi afa yumkinu ma suuragashaa an tukhaalifa sunnatu sunnadii inay khilaafto fii hada fii haadaa midkan alkitaaba qur-aankii inay khilaafto ma dhici kartaa oo haddii aan idhaahdo sunno kasta sunna ha nasakdo kitaabna kitaab ha nasakho ma dhici kartaa inay sunnadii iyo kitaabka iskhilaafaan ma dhici kartaa qultu waxaan idhi buu le imaamu shaafici laa ma banaano wadalika liana allaha jala hanaa'uhu ilaahay ammaantiisa ha sara martee aqaama calaa khalqihi khalqigiisa wuxuu ku oogay alxujata min wajhayn xujadii laba waji buu ugu oogay asluhumaa fi lkitaabi labada midkooda waxaa weeyaan asal waxaa u ah kitaabka kitaabihi kitaabihi ama wahwa kitaabuhu in la yidhahho labada iska banaan tahay kitaabuhu khabarun limubtadain maxduufku wahwa kitaabuhu uma sunnatu nabiyi nebiga sunnadiisa waa bifardi bisababi fardihi ilaahay baa nagu farad yeelay fii kitaabihi wuxuu nagu farad yeelay itibaacahaa sunnadii nebiga in la raaco oo nebiga sunadiisa in la raaco wamaa aataakum الrasuulu fakhuduuhu yaa ilaahayna yidhi marka falaa yajuuzu waxaan banaaneen an yasuna rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa inuu jideeyo sunatan laazima sunno oo oo sugan oo fatunsaka la nasakho oo falaa yasunu maa nasakaha wxoo wixii nasakhi lahayna uusan noo jidayn sunno nebiga inuu yidhaahdo ee la nasakha wixii aan nasakhayna wixii nasakhayna aan noola sheegin wax dhacaya ma ah wainamaa yucrafu naasikhu midka wax nasakhay waxaa lagu gartaa bilaakhiri mid ka dambeeya min alamrayn marka sunnada naasikhada iyo midda kale waxaan ku kala garanaynaa mid ka dambayso yaa naasikha ah midka horena waa mansuukha saasaan leenahay buu leeyahay ayib markaasuu wuxuu leeyahay waakharu naasikhi fi kitaabi اllahi wa akharu naasikhi midka wax nasakha inta ugu badan fii kitaabi illaahi ku sugan inamaa curifa waa la gartay bidalaalati sunani rasuuli اllahi qur'aanka sow isku nasakho waxaa lagu gartay sunada nebiga ma aha sunada nebiga qur'aanka nasakday imaamu shaafici uma jeeda ra'yigi saas ma ah laakin ana hadihi laayata ana hadihi alaayata nasakat alaayat اluulaa waxaa lagu garan karaa sunadii nebiga alayh الsalaatu wasalaam ayadaa sheegayso ayb faidaa kaanat الsunatu sunadii hadday tahay tadullu tii tusinayso calaa naasikhi اlqur'aani qur'aanka midkiisa nasakhay oo watufariqu ay kala geynayso baynahu bayna الnaasikhi wa bayna mansuuqihi lam yakun ma aha an tunsakha الsunatu yani lam yakun ay laa yanbagii an tunsakha الsunatu bqur'aani qur'aan sunada qur'aanka la nasakhay tusisaa ma nasakdee laakin lam yakun ay laa yakunu an tunsakha الsunatu bqur'aan ilaa axdatha rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu soo dirisiinayaa maca alqur'aani qur'aanka macigiisa sunnatan sunno kale taasoo tansakhu nasakaysa sunnata aluulaa litadhaba shubhatu inay shubhadii tagto canman shaksi ay ka tagto aqaama allahu ilaahay uu oogay calayhi cala shaksi alxujata in xujo uu yahay min khalqihi mankaasoo min khalqihi manaha min khalqihi ah macnaha wuxuu leeyahay saan loo dhihin nebiga sunnadiisa aayadaa nasaxday oo waxaa loo fahmayaa in ay qur'aankaas hadalkii nebiga u yidhi uusan aankii raalli ka ahayn marka saasayna ku dhicin ee sunnadii nebiga sunno nebiyay nasakhaynaysaa qur'aankana waa caddaynayaa saan u ogaana ilaahay rabbiga kariimka inuu nebi moxamed nooga dhigay ninka xujo khalqiga ah hadalkiisa markastaba xaq uu yahay ee la nasakaynu ilaahay uusan diidanayn ayib qaala wuxuu yidhi markaan afa ra'ayta waxaad iiga khabartaa low qaala qaa'ilun mid wax yidhaah hadduu yidhaahdo xayثu wajadtu اlqur'aana qur'aanka haddaan helo daahiran caaman qur'aankii daahir caam inuu yahay wawajadtu sunnatanna sunnana aan helo taxtamilu ay suuragal tahay an tubayina can lqur'aani qur'aanka inay caddayso wa taxtamilu ay suuragashahay an takuuna bikhilaafi daahirihi inaysan caddaynin laakiin axkaam jadiid ay tahay haddaan helo sunno labadaas waji yani suuragal u ah calimtu waxaan ogaanayaa ana sunnata sunnadii mansuukhatun bilqur'aan wuxuu leeyahay haddii ay dhacdo aayad caama inay timaado sunna nebiga calayhi salaatu salaam ay soo aroorto sunnadaasna laba macno lagu fasiri karo in ay tahay aayaddii inay fasirto oo aayaddii macnaheedii caddayso ee sidii xali aan soo sheegnayna altafsiiru akthar min almufasari oo macaani badanna ay ku darto marka inaan sunnadii u ictiqaadiya inay tahay qur-aankii inay fasirtay waa loo qaadan karaa iyo in ay tahay sunadii maadaama axkaam jadiid oo aayadii ku aroorin ay ay ku timid in aayaddii ay khilaafsan tahay sunnadii nebiga oo nidhaahda axkaamtaan oo sunnada la sheegay lasoo qaadi maayo ee aayaddii baa cibro laga qaadaya marka sunnadii waa mansuuka ma saasaan u qaadanayaa mase sidoo horeaan u qaadanaya labadaas macno waayo faqultu lahu waxaanuu idhi buu leeyahay laa yaquulu hada caalim nin caalim ah saan maba dhahaya sunnadii nebiga ee qur'aanka fasirtay bacd alaxkaam oo jadiid ena ku dartay dhihi maayo nin caalim eh sunnadaas ayada waxa dheeraadka ay ku dartay wax meel ka soo qaad le male qur'aanka intuu sheegay keli a lagu gaabsanaa oo qur'aankiaa sunnada nasakhi nin caalim saas maba dhahayaba ayib markaasuu qaala ninkii qaa'ilka wuxuu ihi walima saas muxuu dhihi waayey hadda waxaa laga yaabaa ninkaas tilmiidka ah kama aha yani jaahilnima ilaa hadii daraja laakiin wuxuu rabaa xujadii inuu ogaado qultu waxaanu idhi buu leeyahay idaa kaana allahu ilaahi haddii uu yahay farada calaa nabiyi nebigiisa midku ka farad yeelay itibaaca maa unzila ilayh wixii la soo dejiyey nebiga inuu raaco oo washahida lahu bilhudaa hanuunna uu markhaati kaco wa inaka latahdi ilaa siraati mustaqiim la yidhi oo wa farada cala annaasi ilaahay dadka uu ku farad yeelay daacatahu nebiga daacadiisa isku farad yeelay oo wa kaana lisaanu lisaankii carabtana u ahay kamaa wasaftu qabla haada midkaan ka horsan kuu soo sheegay muxtamilan lilmacaani macaani badan mid oo ixtimaali karo oo wa an yakuuna kitaabu ullahi ilaahay kitaabkiisiin inuu yahayna ay suuragal tahay yanzilu inuu dega caaman mid caam ah yuraadu bihi alkhaas khaas loola jeedo wa khaasan inuu yahay soo degaa dhici karta yuraadu bihi alcaamu loola jeedo wa fardan inuu yahay an yanzila fardan macnaha waaye wa an yakuuna kitaabu ullahi yanzilu fardan mid farad yeelaya jumlatan yani waxyaala badan nagu farad yeelaya oo salaadii zakada ay ka mid tahay bayanahu rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa u caddeey faqaamat الsunatu sunadii ay istaagtay maca kitaabi اllaahi ilaahay kitaabkiisa hada almaqaama makaanadan ayida ah oo sidii hore aan kuu soo sheegay saas hadday tahay lam takun الsunatu jawaabti waayo إida kaana allahu farada calىa nabiyi itibaaca maa unzila ilayhi lam takun الsunatu intii dhanba jawaabteeda marka lamtaas waayo lam takun الsunatu sunadii ahaa mayso litukhaalifa kitaab allahi ilaahay kitaabkiisa inay khilaafta ma dhici karta ayadaaba loo soo dejiye inay kitaabka ilaahay fasirto walaa takunu sunnatuna ahaan mayso ilaa tabcan likitaab illahi ilaahay kitaabkiisa ina raacdo bimili tanziilihi qur'aanka wax lamida inay ku raacdo aw mubayinatan inay caddayso macnaa maa araada allahu ilaahay wuxuu ula doonay macnihiisa inay caddayso fa bikulli xaalin labada xaalado mutabicatun waxay raacaysaa kitaab allah yani waa tan hadalkan musanifka waxaa laga yaaba markii tobanaad uu sheegay inay tahay waa wax hore soo dhaaf qaala qaa'ilkii marka wuxuu yidhi ninkii wax weydiinaya afatuujidunii ma ii heli kartaa oo ma ii haysiin kartaa alxujata xujadii bimaa qulta waxaa tihi fi lqur'aani qur'aanka ma iiga keeni kartaa inay sunnadii nebiga dheeraadna ay ku darto ayna iskhilaafsanayn wax ma iiga keeni kartaa qaala wuxuu ihi alxujata xuja ma ii keeni kartaa bimaa qulta waxaa tiri fi lqur'aani ma iiga keeni kartaa fadakartu lahu waxaan u sheegay buu yidhi bacda maa wasaftu waxaan soo sheegay fii kitaabi sunnati maa alqur'aani kitaabi sunna maca alqur'aani kitaabkaas yani sunnatu rasuuli illaahi maca kitaabillaahi kitaabkan ka alifay qaar ka mid ahaan u sheegay buu yidhi kitaab aan hadda aniga arkay ma ah laakiin waxaa dhici karta inuu ujeedo ikhtilaafu اlxadiid kitaab la yihahdo uu leeyahy oo min ana allaha ilaahay farada salaata wالzakaata wاlxaja inuu nagu farad yeelay ayagoo isku duubduuban jumlatan fabayana rasuulu llahi baa caddeey kayfa salaatu salaada say tahay iyo wacadadahaa buu caddeeyey iyo wa mawaaqiitahaa sunanahaa wa fi lkami zakaatu zakada intay tahay min almaali maalka zakada laga bixina intay la eg tahay iyo wamaa yasqutu canhu min almaali maalka zaka aan laga bixinayn muxuu yahay iyo wayahbutu calayh maalka zakada ay ku sugnaanayso iyo wa buu caday wa bayana waqtahaa iyo wa camalu lxaji xajka sida loo qabo lahay iyo wamaa yujtanabu fiih wayubaax waxaasoo dhan qur-aanka kuma jirta marka ma dhihi karaysid wax allaale wuxuu nebiga sheego sidii xajka loo guda lahaayoo dhan waa la nasakhay oo walilaahi cala nnaasi xiju lbeytia lagu nasakhay maba iskeeni kartaba nin caaqile ah saas ma dhahayo suu leey saas waa qaala wuxuu ihi wadakartu lahu waxaan u sheegay qowla allahi wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa iyo wazaniyatu wazani fajliduu kula waaxidi minhumaa miata jalda waa macnihii horo wain kararta bacda maa dakarta waa tii weeyaan darsigaan hadda darsi aan soo qaadanay waa wax oo hadda nagu culus ma ah marka waxaan u sheegay labadaas aayo iyo sunadii nebiga say isku waafaqeen waa maxay wa ana rasuula allahi lamaa sana nebiga markuu jiday alqaطca in la gooyo calaa man shaksi gacan laga gooyo balaqad sariqatuu ay gaartay rubaca diinaarin fasaacidan rubuc diinaar iyo wax ka badan ninkii sariqada wuxuu xaday rubuc diinaari wax ka badan ninkay gaartay gacanta ha laga gooyo nabiga markuu yidhi iyo waljalda in la garbaasho cala alxurayni albikrayni labadii qofoo xurka ahay oo bikaarada ahoon aan hagga hor guur soo gelin inuu nebiga markuu yihi jaldiga waaa la jilda waxaa la garbaashayaa labada qof oo bikaarada oo xurka ah duuna hayibayni alxurayni waalmamlukayni duuna hayibayni labada garoob alxurayni aanan ahayn iyo almamlukayni dallat sunnatu rasuulillaahi waxay tusisay markaan calaa ana allaha ilaahay araada bihaa inuu ula jeeday alkhaasa dad gaar ah oo min azunaati wasuraaqi ah hadda aayadda fiiri wazaaniyatu والzaani fajliduu kula waaxidin minhumaa haddaan aayadda sunnada nebiga soo aroori lahayn qof kastoo zinaysato guur ha soo galo guur yousan soo gelin boqol garibaash ha lagu dhufto saasay ahaan leh laakiin sunnada nebiga markay tiri ninkii hadda guur hore usoo galoo zino galo waa la dilaa kii guur aan hore usoo gelin oo xur ina boqol jaydaa lagu dhufanaa yaan waxaan fahamnay ilaahay fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda markuu leeyahay inuusan dadka zunaadka oo dhan u jeedin dad gaara ah inuu ujeeday marka sunnadii nebigaan ku fahamnay hadalkaas caamka ah in gaar loola jeedo sariqadiina markii hore waxay ahayd sariqada markii hore waxay ahayd wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa ninkii cadayga lagu rumana ee kaa xado in gacanta laga goynaa aayadda saasay tusinaysaa daahirkeeda laakiin nebiga markuu yidhi xoolo wax kastoo la xado gacan loo gooy maayo laakiin wax qiimo leh ee rubuc diinaar gaaraya markuu qofka xado gacantaa laga gooyo markii uu nebigu yidhi yaan fahamnay ilaahay wasaariqu wasaariqatu inuusan ula jeedin wax kasta uu xado ee sunnadii nebigaa na caddaysay in aayaddaas dad gaara loola jeedo macnaha saasay tahay marka wuxuu leeyahay sunnadii nebigaa gaar ka dhigtay wa in kaana makraju lkalaami kalaamkasoo usoo baxayba caaman fi daahiri mid caamha iska aada fi daahiri sida muuqdo cala asuraaqi wazunaati dadka waxadoo dhan inay kulminayso iyo dadka wax zinaysto dhan inay kulminayso aayada daahirkee saas haba tusisee laakiin sunnadii nebigaa caddaysay ina dad gaar ah loola jeedo saasuu kuleeyahay رحمه الله تعالى قال فهذا عندي كما وصفت أفتجد حجة على من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ma jaءakum canii faاcriduuhu calى kitaab اllahi fama waafaqtuhu fama waafaqahu faana qultuhu wama khaalafahu falam aqul waxaan kusoo dhex jirnay hadeertaa ninkii qaa'ilka ahay ee yidhi noo waxaad ii caddaysaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam makaanada ay leedahay iyo mowqifka kitaabka ilaahay markay sunnadii kitaabkii fasirto iyo markay intay fasirto wax dheeraad ay ku darto ma waxaa lagu tiri karaa wax iskhilaafsan ama waa shay caadi ah taasaan ka soo dhaafay dhaaf musanifka u soo jawaabay oo aayaadka caamka oo la yaqaano iyo axaadiidta buu ugu jawaabay ayib marka haddana wuxuu ihi qaa'ilkii wuxuu ihi fa haadaa cindii kamaa wasafta midkaan aada ii soo sheegtay waa sidaad u sheegtay oo sidaasaan u fahamsanahay waa sax weeyaan oo markii ilaahay uu yiriyey الزانية والزاني fajliduu kula waaxidi minhumaa miئata jalda ee labadii garoobka ahayna nebiga ou rajmiyey ou dhagax ku dilay ousan garbaashin yaan waxaan fahmay aayaddan azaaniyatu wazaani inaan loola jeedin sideedaba labadii garoob inaan loola jeedin sidaas kale aayaatu sariqa iyo wixii la mid ah marka wuxuu leeyahay fa haadaa midka kan cindii kamaa wasafta waan kugu waafaqsanahay buuri ee afa tajidu xujatan ma helaysaa xujo calaa man aad ku xujaysatid rawaa wariyey ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama qaala inuu yiriyey maa jaءakum canii aniga waxa idinka wixii aniga xaggayga idinkaga yimaado faacriduuhu u bandhigo calaa kitaab illaah famaa waafaqahu kitaabki ilaahay wixii waafaqo kalaamkayga ka mid eh fa ana qultuhu anagaa iriyey wamaa khaalafahu wixii khilaafana falam aqulhu ninka saas yiriyey waxaad isaga celisood ku radisa ma haysaa imaamu shaafici haddaad tahay saasaa la weydi xadiidkan macnihiisa waxa weeyaan hadduu ansixi lahaa sunnada nebiga wax allaale wixii ka soo arooroo dhan qur'aankaa laga fiirinay haddii qur'aankii laga helane sunnadaas sax waa la leeyahay haddii la waayana sunnadaas ma jirto saas mafhuumka xadiidka macnihiisa saas waayo marka xadiidkan haddii aan qaadano sunadii nebiga maba loo baahno maxaa yeelay wixii qur'aanka ku jiro sunno inay ku jirto loomaba baahnabo wixii dheeraadka haddii la yidhi laga qaadan maya iyadii marka sunnadii waxay tahay ma jirto macnihii saas waa xadiidka mafhuumkiisa marka faqultu lahu waxaan u idhi buu leeyahay imaamu shaafici maa rawaa haada midkaan ma warinin axadun ma warinin axadkoo yahbutu xadiiduhu xadiidkiisa uu sugnaanayo fii shayin uu ku sugnaanayo saqura yar walaa kabura shay badan wuxuu leeya horta xadiidkan aada soo daliishatay ninka wariyey nin xadiidkiisa la qaadanayo maaha wax yar iyo wax weyn fi laxkaam wa fi lcaqaa'idi wa fi ltarkiib walfadaa'ili waxay rata ha ahaatee ninkaa xadiidkaas wariyey wax la mid ee asiga iyo wax la hal ee wax wax laga wariya ma aha buuri ayib marka maa rawaa haada axadun midkaan axad ma warinin yahbutu xadiiduhu xadiidkiisa ou sugnaanayo fii shayin ou ku sugnaanayo shaygoo saquura yaraaday walaa kabura oo fayuqaalu fa yuqaala lanaa noola yihaahdo fa yuqaalu lanaa noola yihaahdo qad habadtum waad sugteen xadiida من shaksi xadiidkiisa rawaa haadaa midkaan wariyey fii shay inaad ku sugteen sida noola yiraa marka horeba waxaan leenahay midkaan oo kale wuxuu wariya lama qaadanay marka fa yuqaaludaas waxaa laga dhigi karaa waxay raacsan jumladii horo haddaad tiraa maa rawaa hada axadu yahbutu xadiidu fii shayin sabura wala kabura fa yuqaalu lanaa waxaa noola yidhaahdaa haddaad tidhaahdid hadalkaana dadkan hore ka goysad macni dhan waa isdiidayaa sideeda saas looma jeedo macnihii waxaa loo jeedaa maa rawaa haadaa midkaan ma warinin axadun yahbutu xadiidu uu sugnaanay fii shayin sabura walaa kabura oo fa yuqaala lanaa noola yidhaahda markaas haddaan midkaas xadiidkiisa aan qaadanno waxaa nala dhihi karaa qad habadtum waad sugteen xadiida man shaksi xadiidkiisa rawaa haadaa midkaan wari fii shayin wuxuu leeyahay ninkaas oo kale xadiidkiisa ma qaadanno oo marka haddii aan asigaas oo kale aan xadiidkiisa ka qaada lahayn waxaa nagula xujaysa lahay ninkaan asiga ah meelo kaleba waad ku xujaysateene xadiidkiisaan oo wariyey qaata aan igula xujaysami lahay laakiin ninka xadiidkaan wariyay waxaan ka warinayna maba laha macnihi saas wa ayib xadiidkaan hadeertaa musanifka uu sheegay maa jaakum canii macnihiisa waan kuu sheegay xadiid waxa weeyaan a'imadii waaweyneed ee yaxya bnu maciin iyo wixii lahal ay ka hadleen weeyaan macruuf ah oo la yidhaahdo min wadci zanaadiqa zanaadiqa dadka islaamka soo galay ee u soo galay in islaamka ay fasaadiyaan munaafiqiinta way ka daran yihiin munaafiqa waxa weeyaan nin islaamkii galayo suu naftiisa iyo maalkiisa u nabad helo laakiin zindiiq haddii lagu yidhaahdo niman diin lahayn weeyaan laakiin diintan wuxuu u gelayaa inuu dadka diinta ka fasaadiyo sidiisaba zanaadiqada saas weeyaan marka xadiidkan waxa weeyaan xadiid mawduuca mawduuc macnihiisa waxa weeyaan hadal aan jirin ee nabiga lagu been abuurtay la doonaya muslimiinta in diinta looga fasaadiyey macnaha saas weeyaan marka axaadiida sidaan oo kale waa badan tahay waa inaad ogaataa marjica loo raadiyo maraajic bay leedahay alaxaadiid almawduuca markaad doontid xadiidkan aad ka shakisid mee loo raadiyo bay leedahay أول kitaab ulifa fi alaxaadiid almawduuca kitaab la yihahda almawduucaat libn اljawzi waa kitaab saddex mujaladoo yar yar weeyaan miisadiisa waxa weeyaan xadiid kasta oo aan nebiga ku sugnayn ee lagu been abuurtay yaa meesha lagu keenay markaasuu wuxuu sameeyey haddana ratabahu calىa tartiibi اabwaab اlfiqiya macnaha marka hore wixii iimaanku soo arooray axaadiidta beenta oo iimaan ku soo aroortay axaadiidta beenta oo cilmi ku soo aroortay axaadiidta beenta oo طahaara ku soo aroortay xadiidta beenta oo salaad ku soo aroortay markaad u fiirsatid waxaan dhamoo qisasta meelaha ka sheegaya iyo dadka islaamka ku tuugsada iyo maa unbaashaas baa laga soo laga soo gurbiya marka musanifka markuu xadiidka kuu sheego ninka nebiga ku been abuurtayna waa laguu sheegaya marka kitaabkaasoo kale markaad haysatid haddaad dul martid waxyaalo badanoo ku soo mari jiray oo axaadiid nebiga inuu yahay loo haysan jiray yaad ku arkaysa waxaa kitaabkaa laakiin ceeb yar buu leeyahay axaadiid badan oo aan mawduuc ahayn oo laga yaabo xataa in xadiid fii صaxiixi muslim xadiid mucallaq fi lbukhaari axaadiid fii sunan abi daawuud musnad imaami axmed axaadiid badan oo markay ugu yaraatay xadiid xasan la dhihi karo yaa wuxuu ku sameeyey inay mawduuc tahayna jirin marka axaadiidtaas culamo yaa ka hadashay ibnu xajar iyo suyuudi iyo dad badan ay ku qabsadeen kutub kale laga alifay waa la yaqaano macruuf waxaa lamida ah kitaabkaas kitaab kaleoo ka ashmalsan oo ka caamsan oo la yidhaahdo alla'aali almasnuuca fi alaxaadiid almawduuca waxa weeyaan suyuuطi baa iskale isagana waxa weeyaan axaadiidta daciifa jiddan ah ama mawduucada dhan buu meel ku kulmiyey asaaniideeda iyo waxeeda dhan waa ka hadlay waxaa laga soo labadoodiio laysku daray waxaa isku aruuriyey biikhtisaar shadiid asaaniidiina ka gooyey ninka taani la yidhaahdo kitaab tanziihu shariicati almarfuucati min alaxaadiid almawduuca yacni shareecada islaamka oo la nasaha oo aada u marfuucda axaadiidka hooseysa laga nasaha marka kitaabkaa tansiiha shariica waxaa weeyaan lafdigii xadiidkuu kuu sheegayaa ninka mawduuc ku xukumay inuusan jirin hadalkiisana waa kuu raacinaya marka waa ashmal kitaabu lifa fii hada albaab haddaa iska qaadatid way way fiican tahay axaadiida daciifada way badan tahay laakiin kuwaan daciif way ka badan yihiin dad aan jirin oo nabiga alayه الsalaatu wasalaam ku been abuurtay weeyaan marka hada الxadiiث min jumlati hadihi اaxaadiiث weeyaan qasadka laga leeyahayna waxaa weeyaan in sunadii nabiga alayه الsalatu salaam meesha looga bixiyo marka lamana yeelay ayib musanifka marka waxau leeyay wahadihi ayضا riwaayaة munqaطica asiga musanifka hal hal isnaad unbuu ka hadlayaa laakiin asaaniid badan ay leedahay kulligeed mawduuca ah marka riwaaya munqaطica riwaaya go-an weeyaan alinqiطaac waxaa layihahdaa kulu maa lam yatasil isnaaduh yani ninkaan wax warinay iyo sheika uu ka warin maba isa soo haleelin ba iyaga dhan marka waxaad garanaysaa ninkaan hadduu yidhaahdo fulaana ii sheegay aad ii sheegay aada leedahayna intaan adiga lagu dhanin buuba dhintay marka waxaa la ogaana hadalkaan been inuu yahay baa la ogaanaya can rajuli majhuulin buu kasii wariyey rajul majhuul waxaa la yidhaahdaa eh, aladi laa yucraf fiihi jarxun walaa tacdiil markaas kadib aa majhuululxaal majhuulcayn uu kala baxaa sidaan hore kugu soo sheegay musanifku marka wuxuu leeyahay wanaxnu laa naqbalu aqbali mayno midla haadihi riwaayati riwaayadaana ida fii shayin ka aqbali mayno fii shayin min diin illaahi ku aqbali mayna riwaayadani wax lahal eh annaga ma xujaysanna buudi wabitaali waxaa weeyaan ninnoo xujaysan karana ma laha inay mafhuumkeeda uu jiro ayib marka saas hadday ahaan lahayd oo riwaayadan oo kale ay jiri lahayd qur-aanka ilaahay wa atiicu llah wa atiicu rasuula la yidhi macno ma atiicu rasuula macnomaba la lahaan lahayn maadaama ayba tahay wax allaale wixii qur-aan ku yaalay hala qaato rasuulkana maxaa lagu ateecaa liannahu qur-aanki wixii ku yaalla waaba ilaahay baa lagu ateecay rasuulka ateecadiisa waxa weeyaan wixii asiga uu noo sheego gaar oo qur-aanka ka baxsan taasaa laga hadlay ayib faqaala marka ninkii qaa'ilkaay wuxuu yihi fahal fahal calى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama riwaayat bima qultum fahal calى الnabiyi nebiga xaggiisa ma ka tahay riwaayat bima qultum waxaad hore usoo tiraadeen oo sunnada nebiga axkaam jadiid ah oo kitaabka ilaahay aan ku sugnayn baa laga heli karaa adid hore usoo tiri wax oo nebiga oo arrintaas caddaynaya ma jirtaa marka bimaa qultum oo had jirtaan maa wixii hore usoo maro ana sunnata ta'tii biaxkaamin jadiida faqultu lahu waxaanu yihi ninkaas nacam marka maxay tahay waxa weeyaan akbaranaa sufyaan qaala akbaranii salimu abunadri أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال inuu yihi لا ألفين أحدكم أحadkiina yaanan helin متakiئan asoo iska dangigo iska tiirsan عalىa arikati sariirtiisa يأتiihi الأمر amarka uu imaanayo amarkoo min amri kamid e eh, oo mimaa amartu bihi aniga waxaan amray ah aw nahaytu canhu aan ka reebay oo fayaquula ou yihaha laa adrii ma naqaana waxaan aad noo keentay maa wajadnaa waxaan helna fii kitaabi illaahi itabacnaahu waa raacayna nin dhahay yaan la helin ou nabiga calayh salaatu wasalaam yihi ee wix allaale wixii aniga iiga yimaado oo adinka idiin yimaado waa inaad qaadataan ee hadhihina waxaa nebiga nooga yimid qur'aanka maku jirtaa hadhihina ee wixii nebiga idinkaga yimaada sawaan wujida dalika fi lqur'aani am lam yuujad waxaad tidhaahdaan samicna waaaan xadiidkan horibuu noo so qaala shaaficiyu wuxuu uri faqad dayaqa rasuulu اllah ilaahay rasuulkiisa waa cariyey cala annaasi dadkii an yaruduu amrahu amarkiisa inay celiyaan nebiga dadkii waa ku cariiri oo uma banaynin saas wa dayaqa bimacnaa lam yujiz rasuulu اllahi linnaasi an yaruduu amrahu saas wa nebiga uma banaynin dadkii inay amarkiisa ay celiyaan waxaa yeelay bifardi اllaahi calayhim ilaahay wuxuu ku fardeeyay awgeed itibaaca amrihi amarkiisa inay raacaan yaa ilaahay ku farad yeelay markii dadkii uma banaano nabiga calayhi salaatu wasalaam amarkiisa inay ridiya ay celiyaan uma banaano taasaa la leeyahay qaala ninkii qaa'ilka ahi wuxuu yidhi markaan faabin lii waxaad ii caddaysaa jumalan ii cadday jumashoo ajmaca laka uu kuuga kulmay ou ku ijmaacay ahlulcilmi dadka cilmiga u saaxiibkae aw akharuhum dadka badigeeda calayhi calaa tilka aljumal aw calayhi calaa maa taqadama oo min sunnatin ah sunnadoo maca kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa la jirto yaxtamilu ay suuragal tahay an takuuna sunnatu inay ahaato maca alkitaabi ilahay kitaabkiisa daliilan inay tahay tii tusinayso calaa ana alkitaaba kitaabkii khaasun inuu yahay wain kaana daahiruhu caaman haba ahaadee kan waxaa weeyaan hadalkii hore lasoo sheegi jiro cibaaro kale lagu sheegay weyaan ninkii qaa'ilka ahaa yidhi waxaad ii sheegtaa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayadoo ku soo aroortay aayad qur'aan meelay ku soo aroortay sunnada ku soo aroortay horta bal noo sheeg sunnadaasoo haddana kalaamkii ilaahay oo caamka ahay oo dadkoo dhan inuu kulmina ku tusinay ee sunnada ay ka dhigtay dad gaara inay khusayso saas hadday jirto bal wax iiga sheeg buu ninkaan leeyahy faadin lii waxaad ii caddaysaa jumalan jumashoo ajmaca laka oo kugu ijmaaco dadkii oo dhan ay ku kulansan yihiin ahlulcilmi aw akharuhum calayhi ay calaa maa taqadama aley in la yidhaha fiicnaan leh oo min sunnatin ah sunnadaa lagu ijmaacay sunnadoo maca kitaabillaahi yaxtamilu ay suuragashahay an takuuna sunnatu inay ahaato daliilan maca alkitaabi daliilan tii tusinayso an takuuna الsunaةu maca alkitaabi daliilantii tusinaysa ay tahay calىa ana alkitaaba khaasun inuu yahay oo sunadii baa in kitaabkii khaasi ay tusinayso wain kaana ظaahiruhu kitaabka daahirkiisaba caaman ha ahaadee sunno oo kitaab caam ee khasisaysa wax iiga sheeg saasay macnaheedi tahay faqultu lahu waxaanu idhi buu leeyay imaamu shaafici nacam maa samictanii waxaad i maqashay xakaytu aan kuu soo sheegay fii kitaabi taas waxay tahay buu yidhi kitaabkan hadda aan akhrinayno wixii hore u soo maray oon kugu soo cadday jiri sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inay kitaabka ilaahay caamka ay khaas ka dhigayso taasaa ka mid abuuri qaala ninkii qaa'ilka waxau yihi faacid minhu shay-an waxaad ii soo celisaa wixii horay aad iigu sheegtay dagaal iigu soo celi buuri marka had dirtaan waxaad moodaa darsigan habeenkan oo dhan amiladaada musanifka uu soo celinayo waa amilo hore u soo martay waxaana loo soo celinayaa طalab min dalika tilmiid biannahu su-aashii ninkii tilmiidka ahay jawaabtiisii ala wada markii jawaabta su-aashii jawaabta laga bixiyo ma ku qaracday intii laga yidhah waa in la jawaab loo bixiya markaasaa waxaa la yidhi haddii ay jirto sunno oo kitaabkii ilaahay khaas yeelayso bal mihaaliyaal iiga sheeg buu uri markaasuu uri mihaaliyaal waa wixii hore noogu soo maray buu yidhi imaamu shaafici tilmiidkia ah wuxuu yihi faabin e, fa acid lii minhu shay-an waxaad ii soo celisaa waxaa horo qaar ka mid ee saan u fahmay iigu soo celi qultu waxaanu ihi bu uri qaala allahu ilaahay wuxuu ihi xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum wacammaatukum wakhaalaatukum wabanaatu اlأkhi wabanaatu اlأkt waummahaatukum alatii ardacnakum waakhawaatukum min alradaacati waummahaatu nisaa'ikum warabaa'ibukum alatii fii xujuurikum min nisaa'ikum alatii dakaltum bihin fain lam kunuu dakltum bihina falaa junaaxa عalaykum وxalaa'ilu abnaaئikum اladiina min aصlaabikum waan tajmacuu bayna اlأktayni ilaa maa qad salf ina allaha kaana غafuura raxiima wاlmuxsanaatu min الnisaaءi ilaa maa malakat aymaanukum kitaab allahi عalaykum wauxila lakum maa waraaءa dalik aayaddii dheerayd oo habeen dhowna soo martay baa la soo celiyay marka waataan horay kugu soo sheegay aayaddaan mar badan bay soo noqon doontaa laakiin tafsiirkeeda habeenkaas hanaga ahaado macnaheedana waad iska waadaxo waxa weeyaan imaamu shaafici qur'aanka u yihaahdo waayo yustaqnaa bitanziilihi can tafsiirihi qur-aanka markuuba soo dega tafsiir baan u baahnin ee aayadda mujarad ay ku soo gaarta hore adka fahmaysa ku jira ninka hadduuba luqadii carabiga yaqaano aayaddan oo kale inaad ufasirtaahu waxweyn ugu jiro male maa xurimat calaykum ummahaatukum hooyadaa baa laga xarima wabanaatukum waa iska wax waadixa weeyaan laakiin maxalu shaahidka maxay tahay qaala marka wuxuu iri dakara allahu ilaahay wuxuu sheegay man xarama wuxuu naga xarimay ee aan la guursa karin buu ilaahay aayaddan ku sheegay uma qaala ilaahi wuxuu yidhi wauxila lakum waxaa ladiin baneeyey maa wara'a daalikum waxaa la soo sheegay oo ladinka xarimay waxaan ahayn oo dhan waa ladiin baneeyey faqaala rasuulu llaahi wuxuu yidhi markaasoo aayaddii sharxaayay laa yujmacu lama kulmiyo bayna almar'ati wa cammatiha naagti iyo eedadeed lama kulmiyo walaa bayna almar'ati naagti iyo wa khaalatihaa iyo naagtii habaryarteeda ama aayadeeda lama kulmiyo hadda fiiri xadiidkaas nabiga calayh salaatu wasalaam uu sheegay aayaddii markaad gadaal ugu laabatid wixii naga xarimi kuma jirto ilaahay wuxuu sheegay wa an tajmacuu bayna اkhtayn labadii walaal laba gabdhood oo isla dhalatay in hal nikaax lagu kulmiyo oo hal mar la qabo ma banaana ilaahay saasuu noo sheegay laakiin aayaddii hadda muxaramaadkii uu ilaahay noo sheegay kuma jirto naag iyo eedadeed hal nikaax laguma kulmin karo naag iyo abaryarteed hal nikaax laguma kuma jirto nebiga calayhi salaatu wasalaam baa axkaamtaa la yimi ayb marka wuxuu leeya musanifka falam aclam ma ogi buu yidhi mukhaalifan mid khilaafsan fi itibaacihi naskaas nebigu ou sheegay wax inuu raacsan khilaafsan ma ogi ummadda way ku ijmaacday marka u fiirso hadda waxaan xadiidka uu ku soo arooray qur-aankii kuma jira low xadiidkii hore habeenkan aan ka bilownay darsiga aan qaado lahayn waxay noqon lahayd macnaheeda ina eedda iyo naag la kulmin karo liannahu ilaahay kitaabkiisa kuma soo aroorin marka wuxuu ku leeyahay hadda xugumkan asoon aan kitaabkii ilaahay ku soo aroorin baa haddana wax isku khilaafsan ummaddii ayna ku jirin oo ummadda oo dhan ay ku ijmaacday inan eedo iyo gabadh ay eedad u ahayd inaan hal nikaax lagu kulmi karin gabadhii habaryarteedna aan lagu kulmin karin waxaa la leeyahay waa lagu ijmaacsan yahay culammada dhan ayib markaasuu leeyahay fakaanat fiihi dilaalataani xadiidkaas asiga eh laba dilaalaa ku sugan ama laba tusin yaalo dilaalatun tusinta hore waxa weeyaan waxay tusinaysaa calىa ana sunata rasuuli اllaahi ilaahay rasuulkii sunadiisa laa takunu mukhaalifatan mid khilaafta ma ahaato likitaab اllaahi ilaahay kitaabkiisa bixaalin mar kastaba mid khilaafi karta ma aha walaakinahaa mubayinatu mid cadaynaysa weeyaan caamahu midkiisa caamka iyo wakhaasa caamka iyo khaaskay kala cadaysaa ee sunada nebiga kitaabka ilaahay ma khilaafi karto low ay sunnada ilaahay nebiga ay qur'aanka khilaafayso ummaddaa nebi moxamed xadiidkaas waxa ku yimid kuma ijmaaci lahayn ee waxaa loogu ijmaacay in sunnada nebiga ay waxay la timaado oo tafsiir ilaahay kitaabkiisa inta la qaadanayo middaa qayb weeyaan wa dilaalatuna bay haddana u tahay caddayn calaa annahum ummaddii culammadii qabiluu fiihi inay aqbaleen fii dalika alxukmi khabar alwaaxidi nin qof ah keli khabarkiisa hal ninoo raawi ah wuxuu u sheegay ay ka aqbaleen ee ma dhihin hadalkaan kaligaa aada la timiday in dad kale ay kula wariyaan mooye keligaa xukumkaan lagaama qaado kar lama dhihin alaa anahum qabiluu fiihi inay aqbaleen xukumkaas khabar alwaaxidi falaa naclamu ma ogin buu axadan shaksi rawaahu xadiidkaas wariyey min wajhin ka wariya sixu ansaxaya can inabiy ka wariyey ma jiro ilaa abaa hurayrata mooye marka xadiidkaas asiga abuu hurayra keligiisaana wariyey sunnada nebiga iska dhaaf laba qofood saddex qofood inay wariseen hal qof hadday warisa xataa hadduuba isnaadkii ou sugan yahay waa la qaadanaya marka waxaan ka qaadanay buu ku leeyahay sunada nebiga inay kitaabka ilaahay khilaafaynin iyo sunada nebiga hadday sugnaato walow ariiq keliba ha ka sugnaatee in la qaadanayo taasaan ka fahamnay buuri marka waxaa la yidhaahdaa imaamu shaafici wuxuu ka hadlay eh, markaa waktiga jira calaa mablaqi cilmi oo xadiidkan asiga inuusan abu hurayra mooye wax kale uusan warinin asiga halaha soo gaaray intaasiga laakiin markii a'immadii kale xadiidkii la baxfiyey waxaa la idhi jaabir ibni cabdillaahi iyo kayrkooda inuu xadiidkan xadiid mashhuur yahay ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen min gayri ariiq abi hurayra xataa marka dhihi kari maysa imaamu shaafici riwaayaadkii dhammou koobay isaga waxay la aed inuu abu hurayre keligiis wariyey markii la baarayna waxaa la arkay in abu hurayre maahina dad kale ay wariyeen laakiin haddii la arki lahayn ilaa inuu abu hurayre keligiis wari mooye siduu imaamu shaafici sheegay waa la qaadan lahay haddaan helnay inay ariiq kale iyo saxaabo kale ay wariyeenn waaba kasii fiican tahay aydan kulamaa kaurat اطurq kulamaa kaana akara qabuula liriwaaya saas macnaheedi bay noqonayso ayb qaala marka ninkii qaa'ilka ah wuxuu yidhi afa ma suuro gashaa an yakuuna hada alxadiidu xadiidkan asiga inuu yahay cindaka adiga agtaado khilaafan mid khilaafsan lishayin khilaafsan oo min daahir kitaabi ah kitaabkii daahirkiisa oo aan gabar iyo habaryarteeda aan lagu sheegin xadiidkii la yimiday ma waxaad isleedahay xadiidkaas qur-aankii daahirkiisa uu khilaafsan yahay maad isleedahay mase waa waafaqsan yahay haddaad tidhaahdid waa khilaafsan yahay imaamu shaafici oo xujada adayba kugu dhacday haddaa tiraad ma iskhilaafsano sidee baa lagu kulminaya ilaana axkaamtan qur'aanka kuma jirtee tii baa laga jawaabaya faqultu waxaanu idhi laa ma khilaafsano walaa gayruhu xadiidkaanna gayrkiisana ma khilaafay xadiidkaanna kitaabka ilaahay ma khilaafsano axaadiida ka soo hartayna kitaabka ilaahay ma khilaafayso faqultu waxaan ihi la ay laa yakunu hada alxadiidu mukhaalifa likitaab اllah walaa ayruhu ay walaa gayruhu min alaxaadiidi takunu mukhaalifata likitaab اllah labadaba ma dhacaysa buuri qaala ninkii qaa'ilka ay wuxuu yihi famaa macnaa qowli اllahi marka ilaahay qowlkiisa macnaheeda muxuu yahay he ou yidhi xurimat calaykum ummahaatukum oo faqad dakara taxriima shaygii nagala xarim ilaahay ou sheegay aayaddii markaa sii akriso wa qaala uma qaala ilaahay uu yidhi wa uxilla lakum maa wara'a daalikum aayaddii daahirkeedi waxay tusinaysaa intaa ladinka xarimay wixii ka soo haray waa xalaal oo wixii ka soo haray waxaa soo galaya gabadhii ee eedadeed haddii la yidhi labadii gabdhood lama kulmin karo isla dhashay nikaax wixii ka soo haray waa idiin bannaan yihiin waxaa qalbigaadi usoo degdegaya gabadhii iyo eeddadeed in hal nikaax lagu kulmin karo marka daahiru lqur'aan saasuu tusinayaaye adiga maxaad u leedahay isma khilaafsano qultu waxaan idhi buu yidhi dakara ilaahay wuxuu sheegay taxriima man huwa xaraamu taxriima man naaga xaaraamnimadooda huwa mantaas hadda ismu mawsuul taqacu calaa dakari walunhaa laakiin hadda taxriima man yani dumarkay ku dhacaysaa laakiin hadda manti huwadaad lafdiga uu celinay taxriima man shaksi xaaraamnimadiisau ilaahay sheegay huwa asigaba xaraamun xaaraam naga bikulli xaali ilaahay markii hore wuxuu ka bilaabay qofka mar kastaba xaaraam naga noqonayo hooyadii iyo gabdhihii iyo eedadii iyo habaryartii weligoodba xaaraan bay ka ahaanayaan marka qur-aanka horta wuxuu sheegay almuxaramaat alabadiya taas weeyaan waxaa lagu miithaaliyey mila alummi wاlbinti wاlukti wاlcamati wاlkhaalati wa banaati اlakhi wa banaati اlukti intaas oo dhan waa intaas waxay tahay waa muxaramaadka mar dhaba aan xalaal noqonayn wadakara ilaahay haddana wuxuu sheegay man xarama nin ninka haddana naga xaaraamo dumarka bikulli xaalin min annasabi nooga xaaraama iyo waradaaci oo markaa wa ummahaatukum allatii arbacnakum wa akhawaatukum min aradaac ayaa lagu xijiyey marka ina la yidhahd wadakara man xarama bikulli xaalin biradaac lee nasabka tii hore ih eh. markuu ilaahay muxaramaati nasab ou noo sheegay yow haddana muxaramaatu radaac ilaahay uu ka sheegay wadakara marka ilaahay haddana waxau sheegay man xarama naagtay xaaraam noqotay oo min aljamci baynahu wixii in la kulmiya ay xaaraam noqoto ilaahay noo sheego wa an tajmacuu bayna alkhtaynidi waay wa kaana aslu kulli waaxidatin mid kas labadaas gabdhoodoo isla walaalaha ka mid ah oo minhumaa iyaga ka mid eh waxay ahayd asalkeedii mubaaxan cala alinfiraadi mubaaxan tii bannaan cala alinfiraadi keli ahaansho labadan gabdhood oo nikaax laguma jamci kara la yidhi intaadan mid ka mid i nikaaxsanin asalkooda labadooda way bannaanaayeen adiga markaad mid iska nikaaxisay nikaaxaadaasa wuxuu kaa xarimay midii kale laakiin middaan kale kaama xaaraam noqonin ilaa inaad middaan nikaaxsatay mooye marka ayada ma aha muxaramaad oo weligeed ah ma ah ayib marka qaala ilaahay wuxuu yidhi wauxilla lakum waa ladiin xalilay maa wara'a daalikum marka maa wara'a daalikum waa ladiin xalilay yacni ilaahay wuxuu ula jeedaa bilxaali xaaladii buu ilaahay idinkugu xalilay alatii xaaladow axallahaa bihi uu idinkugu idinkugu xalimo marka ilaahay uu leeyahay wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum waxaas wixii ka soo haray yaa idiin xalaal eh laakiin xaalo kastaba shay kastoo idiin xalaal eh xaaladiisa gooni in loo fiiriyo xaalada laydinku xallilay in loo fiiriyo hadday gabar tahay walaasheed aana la guursanin aan eedadeed lala guursanin aan habaryarteed lala guursanin ee macnaheedii ma aha intaas inta ka soo hartoo dhan iska guursada sida kayfi kasta dabaan guursada saas loolama jeedo macnihii saas waa musanifku wuxuu leeya alaa taraa ma arkaysido anna qowlahu ilaahay qowlkiisa wa uxilla lakum maa waraa'a dalik ma uu yidhi bimacnaa maa axalla bihi macnihii yani bimacnaa bishardi maa axalla bihi saasuu ula jeeda bimacnaa maa axalla bihi ilaahay macnahu ku xallilay in lagu qaata inay tahay macnaheedu waxaa ku tusinayo laa ana waaxidata min annisaai alaa taraa ma arkaysid o qowlahu ilaahay qowlkiisa wa uxila lakum uu yihi ilaahay wa u idiin xalili maa wara'a dalikum in ay tahay macnaheeda bimacnaa maa axalla bihi sow idinkugu xalilay macnaheeda uu qaata inay tahay ma arkaysido maxaa yeeley laa anna waaxidatan ma ah mid naagihii ka mid eh laa anna waaxidatan mid oo min annisaa'i naagihii ka mid eh xalaalun inay xalaal tahay ma aha bigayri nikaaxin yasixu bikay bigayri nikaaxin saxiix inay xalaal ku tahay ma ah ilaahay markuu yidhi wa uxilla lakum maa waraaa dalikum markuu leeyahay waxaas wixii kasoo haraa ladiin xalilay laakiin sidii ladinku xalilay u raaca macnaheed saas waa macnaheedii ma aha wixii waxaas ka soo haraa ladiin xalilay ee naagtii jidka qabtay oo iska socotay iska qabso macnaheedii ma aha ee naagta lagu xalilay xataa waxay u baahan tahay nikaax iyo ogolaasho iyo mahar iyo nafaqo iyo wax badanay baahan tahay ee laga qaadan maayo ilaahay qowlkiisa wauxilla lakum maa wara'a dalikum intaas lee iska ilaaliyo intaad kalood rabtaan boqol boqol usoo qabsada macnaheeda saas ma waa hadal cad weyaan ayib walaa annahu yajuuzu inuu bannaan yahayna ma aha nikaaxu khaamisatin mid shanaad in la nikaaxsado calaa arbacin mid afaraad lagu darsado calaa an arbacin ka ziyaadsan in lagu dara ma bannaano ilaahay markuu yidhi wa uxilla lakum maa waraalikum waxaas wixii ka soo haray guursada daahiru lqur'aan macnihiisa ma aha toban naagood inaad guurso kartid ma ah taas macnaheedu wa uxilla lakum maa waraa adigu nikaaxyaalkii kale sidii laydinkugu banay u qaato oo inay afar naagood ka badanin ala raba dad badan marka waxay tahay macnihii aayaddii haddii lidaa daahirkeeda hala qaato in ay tahay ninka labaatan in uu banaan tahay maa yeele intaan iska ilaali wixii ka soo hara iska gursa macnihii saasay ay u degdegay taasna ma ah ee waxaa lagu leeyahay wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum intaas intii kasoo haratay waa idiin banaan tahay laakiin shuruudii kale iyo arkaantii kaleo nikaaxa ha loo noqdo laakiin kuwaan marnaba in la fiiriya ma banaano kuwaas kale haddii shuruudii iyo arkaantii la helo waa la qaada kalaa min shuruudi nikaax waxaa ka mid ah eh qofku inuusan afar wax ka badan uusan guursan karin ee mid shanaad hadduu ku daro middaas shanaad nikaaxeeda uusan jirin taas weeyaan dad badanaa waxay aaminsan yihiin dad oo isku sheegaya inay dad maalan dariiqa ama ay meel madax u yihiin yaa waxaa laga sheegaa meelaha qaarkeed soomaaliya dhexdeeda inay sideed naagood toban naagood ay iska qabaan oo markii la weydiiya waxay ku leeyihiin dadkii asiga dadkaa xerta u ahay waxay leeyihin qalbiga yuusan wax kaagelin shiikha arrintiisa lama geli karo cilmi oo wuxuu gaaray cilmi baatin la yidhaahdo oo daahiri shariica waaba ka hormarayba ninka saas aaminsan ooba aaminsan qof insaan ah yaa axkaamtan ilaahay ka saramari kara nin aaminsan kaa islaam ma ahane waxaa weeyaan gaalka o dhan waa ka xun yahay xataa ninba aaminsan aniga shareecadanba ka dulmari kara oo shareecadina daahir iyo baatin ay leedahay oo aniga batinkeedaan aqaano anigaa i khusaysaa adigana waad ka hoosaysaa oo baatinka daahirkaan hoos hoosadaa yani waxa weeyaan waxyaalaha dadka inaynay diinna dadaad nin yaa dadkaas daba socdo oo u aaminsan inay waxay sheegayaan diin ay yihiin yani shareecada islaamka oo nebi moxamed alayh salaatu wasalaam oo shareecada la yimid aan uusan